alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin w slى اllah wslm wbaaraka عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbihi أجmaعiin subxaanaka laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliim اlxakiim allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma whuda ama bacd ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahadinayaa kulankan caawa masjid nuur ka dhacaya magaalada hargeysa caawa oo bisha shacbaan toddobiyo labaatan ay tahay caawa oo ramadaankii ama bishii soonka ay naga xigto saddex beri ama afar beri oo qura ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa kulankeenna inuu ka dhigo kulan barakaysan ilaahayna subxaanahu wa tacaala naxariistiisa uu ku soo dejiyo waxaan ilaahay subxaanaه wa tacaala ka baryayaa inuu carabkaygii qalbigay ku sugo kelimada xaqa ah ilaahayna subxaanaه wa tacaala qalbigiina iyo dhegihiinaba u furo intaa halkan joogtaa ee xaadirka ah iyo inta hawaday nagala socota ee adduunka naga dhegaysanaysaba ilaahay subxaanaه wa tacaalana naga dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca aladiina yastamicuuna اlqowla fayatabicuuna axsanah ulaaئika الذين hadaahum اllah wa ulaa'ika hum ulu lalbaab kelimaddan caawa waa sida walaalkay uu sheegay sheekh maxamed waxaa weeye ramadaanku ama soonku waa fursad ama waa madaraso uu qofku isbeddel wanaagsan ku samayn karo isbedel xagga wanaagga ah uu ku samayn karo wuxuuna u yahay dadka mu'miniinta dadka ilaahay rumeeyey ee aaminsan alle subxaanahu wa tacaala iyo kitaabkiisa qur'aanka kariimka ah iyo nebigiisa calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kuwaas buu u yahay hanuun iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu hidaayo ku siiyo hanuun ku siiyo isbeddel ku siiyo wanaagsan ay xagga jannada iyo raallinimada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ugu dhowaadaan taasna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu caddeeyey aayadaha qur'aanka kariimka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soonka ku waajibiyey sida alla subxaanahu wa tacaala uu yihi fii suurati اlbaqara acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba calى aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ayaama macduudaat فmن kاna minkm مريضا أو عlى سفر فعدة من أياam أخر وعlى الذيina يطiqunah fidية طعاamu miskiin fmaن تطوca khayرا fahuwa khayr lah وأn tsumuu khayr lakm in kuntum taclamuun شhهru رamaضاn اladي أnزila fiihi الqur'an hudى للnaasi وbayinaaتi min الhudى والfurqاn faman شhahida minkm الشhهra falyasm وman kana mariiضا أw عalى sfri facidaة min أyaami أkr yuriid اllah bkm اليسra wlaa yuriid bkm الcsr ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشhربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشiروهنa وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدوuد الله فلا تعتدوuها فلا تقربوuها كذلiكa يبين الله لكم آياته لعلكم تتقوuن إلaahi سuبحaaنه وتaعaaلى aيadahaas ayuu ku bayaaniyey alla subxaanahu wa tacaala sababta uu soonka noogu waajibiyey marka fursad waxay u tahay dadka mu'miniintaah oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadda u horeysa ayaa aayadda u horeysa ku koobay kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba calى اladiina min qablikum waa laydinku waajibiyey soonka sida ummadihii idinka horreeyey ee dadkii mu'miniintaah idinka horreeyeyba loogu waajibiyey oo loogu waajib yeelay ujeeddaduna inaad ka heshaan taqwo wey lacallakum tattaquun inaad taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala heshaan raallinimada ilaahay aada heshaan jannada aada u noqotaan ehel dad istaahila jannada ilaahay subxaanahu wa uu u diyaariyey dadka mutaqiinta ah tilka aljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun jannadaas oo loo diyaariyey uciddat lilmuttaqiin dadka mutaqiintaba loo diyaariyey marka qof aan ahayn dadka mutaqiinta ah ma tegayo saas darteed waxaa la rabaa inaad taqwadii hadda baasaboorkii aad ku geli lahaydeen jannada ya kaarkii aad jannada ku geli lahaydeen tigidkii aad jannada ku geli lahaydeen oo ah taqwada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa soonka idinku jira buu leeyahy ilaahi subxaanahu watacaala jannadiisa dadka mutaqiinta ah, ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu dhaxal siinayaa wa tilka aljannatu alatii nuuriu tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kana taqiya wasaaricuu ilى makfiraةi min rabbikum wajannati carduha الsamaawaat wاlarض uciddat lilmuttaqiin marka halkana wuxuu leeyahy ilaahi subxaanahu wa tacaala lacalakum tattaquun raxmadda ilaahi subxaanahu wa tacaala weeye inuu fursadaas iyo bishaas soonka ilaahay subxaanaه wa tacaala dadka mu'miniinta ah uu siiyey waxaynu nidhi waa marka fursad weeye sanadkiiba mar timaadda sanadkiiba mar bay timaaddaa fursooyinka khayrka iyo wanaaggu way badan yihiin qaar waa habeen kasta oo waa maalin kasta fursad baa ku jirta saacad kasta habeenkii qaar waa isbuuc kasta fursado weeye jumcadu waa fursad saacad gaar ahba iyadana ku jirta sanadkii waa fursad ilaahay subxaanahu wa tacaala kala duwan oo uu bixiyo mid waa soonka mid waa xajka ilaahay subxaanahu wa tacaala fursadahaas badan oo uu bixinayo waxaa weeye addoomihiisu inay ku tartamaan oo ku kasbadaan taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay isugu biyashubanaysa marka yay u tahay fursad yay madrase u tahay waxay u tahay dadka muslimiintahay oo dhan dowladahay u tahay fursad bay u tahay dowladaha muslimiinta inay iscusboonaysiiyaan oo ramadaanka markuu yimaado ama soonku markuu yimaado isbeddel nidaamkooda maamulkooda hoggaamintooda ummaddooda ay ku samayn karaan bay u tahay fursad culimmaday u tahay dhallinyaraday u tahay dadka muslimiinta caam ahaan iyo guud ahaan bay u tahay qof kasta oo muslim ah waxay u tahay fursad oo ilaahay subxaanah wa tacaala rumeeyey oo soonka uu ku waajibay fursad bay u tahay dadka ducaadda ah bay u tahay jamaacaadkay u tahay ururaday u tahay dowladahay u tahay shacabka guud ahaan bay u tahay inay fursaddaas ka faa'iidaystaan oo taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaadaan waxaan marka tilmaami doonaa waxyaalaha ee uu fursadda u yahay oo madrasadda u yahay kaga faa'iidaysan karno insha allahu tacaala si kooban midda ugu horeysaa waxaa weeye fursad bay kuu tahay bisha soomku ilaahay subxaanahu wa tacaala hana gaarsiiyo ilaahay subxaanah wa tacaala kuwa haleela allah naga dhigo sababtu waxay tahay ayaamo kooban baa ka dhiman ayaamahaas kooban dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inaanay gaarin iyadoo oo saddex beri afar beri ay ka dhiman tahay haddana dad baan gaari hayn oo geeridu ka hormaraysa ya qabriguna waa sanduuqii camalka wixii aada la timi geeriduna baktatan bay imanaysaa min qabli an yaatiyakum اlcadaabu baktatan wa antum laa tashcuruun yaعni ilaahay subxaanahu wa tacaala malakulmowdkaas uu u wakiishay qof kasta saacad iyo wakti buu leeyahay saacaddiisi inay dhammaataa dhici karta intaan ramadaan soo gelin ay minut ama daqiiqad oo wadnuhu istaago bay ku xihan tahay daqiiqad maaha daqiiqad xataa sakanno ayay ku xirantay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu fursaddaas laaliga ah ee sanadkiiba mar timaadaho soo wareegtaa inuu horta ilaahay subxaana wa tacaala na gaarsiiyo kuwa haleela ilaahay naga dhigo kuwa qabuulkeeda iyo ogolaashaheeda ilaahay siiyo ilaahay naga dhigo dembi dhaafkeeda kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo ilaahay naga dhigo kuwa ka faa'iidaystaa oo ilaahay subxaanaه watacaala ugu dambi dhaafo oo ilaahay aqbalana ilaahay subxana wa tacaala uu naga dhigo fursadda koowaad waxaa weeye inaad noqon karto inaad ka mid noqoto dadka mutaqiinta ee ilaahay jecel yahay haddii wax kaa dhiman yihiin haddii aad qof wanaagsan oo camal saalixah ku jooga ahaydna aada kordhiso oo aada siyaadiso si aad ugu dadaasho inaad mutaqiinta ka mid noqoto sababtoo ah soonku waa madrasad waa fursad mutaqiinta aad kaga mid noqon karto taqwada ilaahayna subxaana wa tacala aad ku heli karto lacalakum tattaquun siduu ilaahay subxaana wa tacaala u yihi taqwaduna waxa weeye u dhowaanshaha wixii waajibaad ilaahay ku saaray aada samayso wixii xaaraan ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigay kaa reebayna aad ka fogaato taasuna ramadaanka waa fursad weyn maalintii waad sooman tahay habeenkiina waa qiyaam maalintiisiina waa siyaam man saama ramadaana iimaana waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min danbihi man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min danbihi marka labada dhinacba habeen iyo maalin dembi dhaafkii wuu socdaa maalintii waa soon soon wanaagsan haddaad soonto dembigaagii oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku dhiq habeenkiina qiyaam haddaad ku jirto oo salaad u taagan tahay dembigaagii ilaahay subxana wa tacaala iyadana wuu ku dhiq haddii dembigaagii la dhaqana camal saalixa ah oo wanaagsan oo ilaahay subxaanah wa tacaala dadka mutaqiinta ah ee uu jecel yahay ayaad ka mid noqonaysa fursadda labaad waxaa weeye salaada oo ah rukunka ugu weyn oo cibaadada ee ilaahay loogu dhowaado bisha soonka qofkii ay xoogaa wagash wagash ka ahayd ama ka gaabin jiray ama yacnii waktigeeda qaar sidii la rabay u samayn jirin fursad bay u tahay inuu noqdo dadka salaadooda ilaaliya waladiina hum calىa salawaatihim yuxaafiظuun waladiina hum calىa salaatihim yuxaafiظuun inuu noqdo oo waktigeeda masjidka aad timaado oo ka soo hormarto aadaanka oo aada salaadii ilaaliso waktiyadeedii fursad weyn bay u tahay dadkii salaada xoogaa ka gaabin jiray waxay fursad u tahay oo mar saddexaad akhlaaqdeenna inay wax ka bedesho bisha soomku nebigu calayh salatu salaam wuxuu leeyay qofku maalintii haddii uu sooman yahay idaa kaana fii sawmi yowmi axadikum hadduu qof caayo ama uu wax ka sheego yuu ku celin yuu la hadla yuu u jawaabi maxaa dhacay waxa weeye waa sooman yahay allaahuma inii saa'im kula hadli mayo kula caytami mayo ya kula guran mayo anigu waan soomanahay ilaahay dartiis baan usoomanahay allahuma inii saahib ilaahay baan usoomanahay marka naftaadii baad xabisaysaa naftaadii baad ilaalinaysaa carabkaagii baad ilaalinaysaa carabka qofku inuu ilaaliyo oo ka adkaadana waa akhlaaqda meesha ugu weyn sababtu waxay tahay carabku waa waxa ugu badan oo dadka naarta geliya walciyaadu billah waxay la weydiiyey nabiga alay slat slaam maxaa ugu badan oo dadka naar gelaya ya alfamu walfarju ya qofkii damaano qaadana wuxuu nabigu alayh isalatu salaam man yadmanu lii maa bayna lixyey wamaa bayna rijlayhi admanu lahu ljana dhanka kale haddaad carabkaaga ka adkaato ya lugahaaga dhexdoodana ka adkaato ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisaan u damaano qaadi buy nabigu alayh isalaatu wasalaam marka soonku wuxuu kugu kaalmeyn akhlaaqdaadii in wax ka beto qofkii caytami jiray qofkii caradu si maaratay deg dega ahayd inuu yidhahdo waa soomana waa kaadi caro ma jirto qof baad iska hortimaadeen ama gaariga ama jidka ama wadada ama wax iibsiga ama bayc mushtarka ama waxbaa isku qabanaysaan ama iskuulka ama macadka kadibna caradii shaydaankaa kugu kacaysa alghadab nebiguna alayh slat o slam carada wuu naga nahiyey wuu naga reebay soonka waxyaalaha kugu kaalmeynaya wey maalintaas inaad naftaadii xabisto naftaadii adabso oo aad ka controlsho oo ka adkaato si akhlaaqdaada ad waxuga bedesho marka runtii iyo ammaanadii iyo sabirkii iyo dulqaadkii arrimahaasoo dhan bay naftaada ku tarbiyanaysaa soonku haddaad si fiican u si wanaagsan haddaad u soonto wey ya ama hadduu yahay soonku keliya yaani cuntada inaad iska dayso iyo cabitaanka kaas oo wixii kaleeto carabkaaga iyo akhlaaqdaada iyo afkaagu shaqaynayo kaasoon lama yidhaaho kaasoon macno leh ma ma noqonayo nebiguna calayi slat slaam waa noo sheegay oo wuxuu yidhi qofkii soonku aanu ka reebihayn ya cayda iyo xumaanta iyo faaxishada iyo waxyaalaha xun iyo hadallada xun iyo exanta iyo xumaanta aanu ka reebihayn ilaahay wax dana kama lahaa inuu cuntada iyo cabitaanka iska daayo wax dana oo weyn uu ku jiraa ma jirto soonka waxaa lagaga reebayaa arrimahan in naftaada controli kartid ka adkaan kartid ayaa waxaa kaleeto uu fursad u yahay soonku waa bishii qur-aanka dadka kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala hajriye ee ka fogaade ee aan wax badan akrin ee waktigoodii meelo kale uu ku dhumay ya waktigooda uu meelo kale ku dhumay in ay qur-aanka bishan usoo noqdaan bishii nebigu calayh slat slaam jibriil uu qur'aanka la akhrin jiray maada shahru ramadaan aladii unzila fiihi اqur'aan waa bishii qur'aanka la soo dejiyey marka waa shahru qur'aan fursad bay kuu tahay marka maalintii iyo habeenkiisa inaad kitaabkii ilaahay aada akhrido aad tadaburto aad u fiirsato aad fahamto aad dhegaysato ku camal fasho fursad bay u tahay waxay kaloo fursad u tahay dadka xoolaha ku adag ama masaakiinta u daran ama danyarta aan ka warhayn inay xusuustaan oo sadaqada iyo ixsaanka iyo wanaagga iyo waxbixinta wax yar iyo wax weyn midkay noqotaba inay naftooda baraan taasuna waxay tahay fursad weyn oo kaleeto nebigu alayh slatu salaam sidii lagu tilmaamay kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan waktiga ramadaan buu ugu deeqsisanaa isagoo deeqsi ahaa wakti walba haddana sida dabaylaha ayuu uga dheereeyey deeqsinimada waxay fursad u tahay dadka waxyaalaha muxaramaadka ilaahay yacni maaragtay xarimay ku imtixaanan oo ku ibtilaysan oo sida sigaarka iyo qaadka iyo waxyaalaha la midkaa ah ee foshxun waxyaalahaasoo dhan fursad bay u tahay uu qofku isku bedeli karo oo waxaas qof muslima aan ku habboonayn laayiqna u ahayn aan u qalmin aan u cuntamin oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka xarimay ah oo nafta dilideed ah oo xoolaha baabi'intood ah oo bulshada baabi'inteed ah oo dhinac walba khasaare ka ah bishii uu ka go'i lahaa ama ka ganacsigiis ama cunitaankiisa ama cabitaankiisa ama muxaramaadkaasoo dhan maadaama uu qofku labiiyo toban saacadood ama saddex iyo toban saacadood ama afar iyo toban saac uu naftiisa ka adkaaday oo iraade iyo go-aan la yimi wixii ilaahay ka reebay inuu joojiyo afar iyo toban saacadood saacadaha u dhiban iyo waktiga kaleeto oo ramadaan aan ahaynna wuu ka goyn karaa naftiisa fursad bay ku tahay marka fursad bay u tahay dadka muslimiinta ah ee ku ibtilaysan ee ku imtixaan waxyaalaha muxaramaadka ama inay iyagu naftooda ahaan u cunaan ama u cabbaan ama ay ka ganacsadaan in ay fursad u tahay inay ka toobad keenaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga noqdaan oo wax ka wanaagsan ilaahay subxana wa tacaala ugu bedelo waa fursad fursad waxay u tahay dhalinyarta ku imtixaaman waxyaalahan hadda social mediada iyo internet <coughs> dhinacyo kala duwan <coughs> waktigoodii dhan laga yaabo juz qur'aana maanta inaanu akrin juz qur'aana ma akrin laakiin waxaa weeye intaasoo saacdood dhowr saacadood juska qur'aanka shan iyo toban daqiiqo u baahan shan iyo toban daqiiqo u salaada ka hor u yimaado ama salaada kadib u fariiso keliya uga baahanya inuu qalbigiisa ku daaweeyo noloshiisa ku barakeeyo ilaahay subxana wa tacaala ku raaligeliyo cilmi iyo aqoon iyo barako iyo khayr ku siyaadsado ya ruuxdiisa xataa caafimaadkeeda uu kaga shaqeeyo laakiin saacado badan oo laba saac saddex saac afar saac shan saac ayaa laga yaabaa facebook maxaanku twitter youtube internet xagga website intan xagga samay dhumaanta dhan ku jiro ama telefoonno yaa maaragtay e, shukaansi iyo war badan oo facebooka chatin laysugu sameeyo ama waxyaalahaas ama dadka qaarkiis waaba ka sii daran tahay taas oo hadda waxaaba soo baxay uu yidhaahdo i click c click ec click ya maxaa dhacay click kasta oo siyaada waxaan rabaa inaan klikkayga badiyo oo aan lacag ku helo saas darteedna wuxuu samayn markaa waxyaalo xunxun xataa oo dadku xiiseeyaan inay soo geliyaan soomaali badan baa hadda arrimahaas ku imtixaaman oo ku ibtilowday wax aan maaragtay muxaramaada eh, qashin ah eh, ilaahay subxaana wa tacaala u reebay ama isku dir dad ha noqoto ama eh, dumar qaawan ha ahaato ama waxyaalo fawaaxish ah ha noqoto ama dad caydood ha noqoto ama been ha noqoto waxaasoo dhan taaliifaada waxay usoo gelinayaan ya xoogaa lacag aad ku hesho shilimaad ku hesho ya shilimaad ku hesho kuwaasna waa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ugu necab yahay dadka ku tijaaraysta ama ganacsi ka raadsada ya ama shilin ka raadiya faaxishada ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabu aliimu fi اdunya wاlaakhira fi اdunya wاlaakhira maaha aakhira keliya adduunyadana waa lagu cadaabi war waxaan leenahay dadka muslimiinta ah dhalinyarta rag iyo dumar ku aafaysan inay yacni internetyada iyo facebookyada soo dhigaan dumar qaawan filimo xun caydad fadaaix feedaxooyin dad ay ku fadeexaynayaan qabaa'il ay isku dirayaan xumaan ay ka shaqaynayaan war shilimaadka xunxun cadaab baad ku bedelinaysa qica min alcadaab baad ku qaadanaysa dhimbil dabaad ku qaadanaysa in lay dhaha kun baa in lay gareeyey boqol kun baa in lay garaysay boqol kun ma kun lay garaysay yowm alqiyaama makaa saaraysaa cadaabta ilaahay makaa saaraysaa waxaa ka xun cadaabka adduunkana way qaadan lahum cadaabun aliimun xanuun badan fi dunya wal cadaabka adduunku muxuu noqon karaa ciqaab hadday ka fakadaan xataa ciqaabtii dowladaha ama xaqa ahayd ee sharciga ahayd hadday ka fakadaan xaggey uga fakanayaan ilaahay subxana wa taala cadaabka meelo kala duwan iyo ciqaabku kaga keeni karaa cudur bay noqon kartaa cudurrada xunxun bay noqon kartaa ciwadkaagay noqon kartaa adiga jirkaagay noqon kartaa caafimaadkaagay noqon kartaa xoolahaagay noqon kartaa dhallinyarnimadaagay noqon kartaa waxyaala aad geerida geerida aada rajayso inaad hesho oo aada weydo ayay noqon kartaa waxaan leeyahay dadkaasna fursad bay u tahay bisha ramadaan inay ilaahay uga toobad keenaan watuubuu ilى اllahi jamiiعa ayuha اlmuؤminuuna lacalakum tuflixuun waxay u tahay fursad dadka yani nawaafisha iyo taqwada ilaahay subxana wa taala waxyaala lagu helo dadka qaarkiisoo dad saalixiina ah oo wanaagsan masaajidka ku tukanaya salaadaha ku tukada laakiin nawaafisha oo idin yihi ilaahay subaana nebigu ala sl slam xadiiska qudsiga walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxiba nawaafisha cibaadaadka ilaahay wuu kugu jeclaanaya ya nabiga alah sl slam wuxuu leeya man xaafada calaa intay cashara ragcata fi lyowm waleyla min gayri fariida labiiyo toban ragcadood qofkii ilaaliya oo aan ahayn e, salaada faralka ah oo salooyinka rawaatibta la yihahdo ama sunada ah oo salaada ama ka horeysa ama ka dambaysa ya labiiyo tobanka qofkii ilaaliya oo dhowra bana allahu lahu beyta fi ljana guri jannadaabuu ilaahay siiyey ya guri jannada ah maalin kasta adisan karta afar ragco duurka ka horeysa wax yar ka hor duurka maaha sugin imaamku allahu akbar imaamku intuu leeyay ya imaamku intuu leeyahy bal takbiirada imaamka ayaan waxba la siisan low yaclamuuna ma fi الnidaءi wasafi اlأwal uma lam yajiduu ila an yastahimuu ilayna stahmu nebigu alayh slat slam way qura tuuran lahayn bu le de ogyihin wanaagga ku jira iyo khayr ku jira laakiin ma oga waxay ugu dambeyntii fursad tahay ducada iyo ijaabada ilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay wax badan baad baad uga baahantay ilaahay baahi baynu u qabnaa yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau ilى اllahi wallahu huwa اlganiy اlxamiid wlilahi khaza'in الsamaawaati wاlard wain min shayi ila cindana khazaa'inuh cilmi baad u baahan tahay ilaahay baad weydiisay xoolaad u baahan tahay ilaahay baad weydiisay wallaahu khayru raasiqiin khasaaintiisaa buuxda ilmaad u baahan tahay ilaahay baad weydiisay caafimaad baad u baahanta ilaahay baad weydiisay ducadu waa silaaxulmu waa qofka mu'minkaa wax uu ku nolyay maaha waxaa ad haysatee waxa ilaahay khasaaintiisa ku jira fiiri awooddaada ha fiirin awoodda ilaahay fiiri iyo waxaad weydiisan karto taasuna waxay u baahan tahay ducada iyo wakhtiyadeeda iyo ka faa'iidaysigiisa ayay u baahantay ramadaanku waa fursad cusub iyada oo maal habeen walba ay ku jirto saacad ilaahay u dad badanii ma waafaqaan laakiin waktiga ramadaanka fursad weeye aada waafiqi karto salaadihii taraawiixdii tahajudkii salaadaha aada usoo jeedo habeenkii oo aan horay aadan u baran ayaad ku baranaysa waa tababar cusub waa tababar waa iskuol cusub waa coors coors lagu siinayo sanadkii marka oo lagu leeya niyow dhaqaaqi kari weyde laakiin hadda lagu tababar lagu siinaya askarta waxaa loo diraa koorasyo si maaragtay loo carbiyo ya qofka muslimkaana saasaa ilaahay cibaadada ugu maaragtay carbinaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu tababaraya qiyaamkii iyo salaadii iyo cibaadadii iyo taagnaantii ayaa lagu barayaa sidaas ducada ajibideedii wakhtiyadeedii inaa ka faa'iidaysato oo habeen walba marka aada afurayso nebigu alay sl slam wuxuu leeyahay duca cusub baad leedahay oo ilaahay aad weydiisto ha ilmaami marka markaad afurayso oo aada afurto biyaha xabadda timirta ah iyo biyaha to ilaahay subxaanaه wa tacaala bari oo ilaahay subxana wa tacaala weydiiso waxaad jeceshay ilaahay isagaa dartiis u soontay oo camalkaaga ilaahay subxaanaه wa tacaala ku weydiiso oo rabbi subxana wa taala fadligiisa ku weydiiso oo habeenkii haddana saacad baa ku jirta oo maalintii jimcaha saacad baa ku jirta oo jimcihii iyo soonkii markay iswaafaqaan way ka sii wanaagsanta oo habeen laylatulqadri la yidhaahdaa ku jirta oo qofku hadduu taagnaado ya man qaama laylata alqadr qofkii habeenkaas keliya siddeetan iyo saddex sano baa ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo cibaadaysanayo kale ka badan tahay oo ka fiicanta fursooyinkaas oo dhanna waa fursooyin cusub oo aad kaga faa'iidaysan karto ramadaanka waa inaynu marka u horeysaa u ducaysanaa in ilaahay subxaana watacaala na gaarsiiyo marka labaadna u diyaar garownaa inaynu isu diyaarinno marka saddexaadna aynu ku talagalnaa inaynu fursadahaas badan ee ramadaanka ku jira ama soonka ku jira aynu ka faa'iidaysanno xagga taqwadeenna akhlaaqdeenna khushuuceenna salaada ay wax ka bedesho hadalkeenna iyo dabeecaddeenna ee ay wax ka bedesho akhlaaqdeenna ay wax ka bedesho qur-aanka sidaan ugu xidhannahay ay wax ka bedesho sadaqadeenna iyo wanaaggeenna iyo dadka tabaalaysan iyo masaakiinta haddaynan xataa wax siin karin inaynu dadka ku boorinno ay ay wax ka bedesho qof kastaa meesha uu joogo inay wax ka bedesho akhlaaqdiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu soonkanna gaarsiiyo allaahuma balignaa ramadaan اللهم بارك لنا شعبان وبلغنا رمضان اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتاl min تحتina أquل ma تسمعوn أstغفir الlه لي ولكم subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk dadka xagga shaashada ka daawanaya waxay u malaynayaan bidix usoo baxaysa inaan bidix ku cabaayay saxna maaha <laughs> idingo ujeedaan inaan bidix ku cabaayay sooma qaar baan lifeka waxay ohanaya sheekhu bidix buu ku cabaaya waa sida maxaa lanno kamerada markay soo jeedo dhanka bidixdaa bay tuseysaa bismilah bismillah kaad haysanaysaa marka oo dhan maad qaadi ya e mar walba ma sii qaadi ma soo qaadi waa daalaysaa gacantaa ku daali ay wajid allahu sheekhanaa khayr jazaa ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ka abaal mariya kelmadda qiimaha badan runtii sheekhu waqtiga aada u soo ururiyey haddana aanu wax inoo dhaafay runtii aanay jirin furas aada iyo aada u qiimo badan oo inugu soo wajahana sheeku runtii uu nagu baraarujiyey ilaahi subxaana watacaala ina gaarsiiyo waxyaaba badanoo aynu kaga faaidaysan karno waajibaad la sunayaal labadaba lehna iyo markaasi inaynu dad markaa digu dhalay aynu noqon karna haddii aynu dadaalno oo sheekhu ilaahay subxana watacaala ha barakeeye markaas inoo eh, faa'iideeyey waqtigaa kooban kolley eh, waxaa ogaa la socotay iqlaanka iyo kelmaddii hore ee markaa muqadimada ahayd labadaba inay qayb su-aal ku jiri doonaan saa daraaddeed haddii dadka habay sheeraale eh, su-aalo loo alaamiyo way bataan iyagoo qof waliba markaas u jecel yahay culimada muctabarka ah inay ka faa'iidaystaan oo runtii ay arrintaa ku ammaanan yihiin oo aanay ku dhaliilnayn laakiin haddana waktigu hadduu koobnaado insha allah dadka muhimkaa ama kuwa isoo simanaya waynu isku geynuna macnaha ay sheegaysaa markaasi dhowr su-aalo hal su-aalaan sheekha insha allahu tacaala ku wada weydiin doonaa su-aashan waxaa markaasi su-aali ugu soo horgaaray bay ka mid ahayd markaasi ay u kala horreeyeen ayuu maamintii u kala sarraysiiyey waxaa su-aasha markaasi carabiga uu ku soo qoray walaalka soo qoray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu eh, marka hal iclaam min shuruudi tawba jazakum llahu khayra maanaa hal iclaamu tawbati sharun min shuruudi tawba buu jeeda toobada in markaasi la iclaamiyo oo dadka la gaadhsiiyo waan toobad keenaya ma shardi ka mid a shuruudda tawbadaba markaasi eh, su-aashaas ay dhahay macnuhu uga jeedana kolley dad badan wey la socdaan baa laga yaaba alxamdu lilah eh, shuruudda towbada culimada ayaa caddaysay waxaa weeye awalan saddex saddex weeye towbada shuruuddeedu sida culimada ay caddeeyeen midda koowaad waxaa weeye aliqlaacu can idemb dembigii horta uu ku jiray inuu horta ka kaco oo ka tago o ka fuqo midda labaadna waxa weeye annadam inuu ka qoomameeyo oo aanu arrinkaas tiiraanyo ka tiiranyado oo xumaanta ah uu sameeyey midda saddexaadna waxa weeye alcasmu calaa cadami arujuuc inuu yacni go inaanu ku noqon intii isaga dee awooddiisa ah wey calaa ma yastaiic lano bani aadamku dee waa laga yaaba inuu ku noqdo dembi ku dhacdo laakiin waa inuu go-aansadaa si eh, yacni yaqiin ah oo sidqi ah oo run ah inaanu ku noqon mid afraad bay culimmadu ku daraan oo ah haddii xaq bani aadam ku jiray inuu celiyo wey markaa xaq bani aadam hadduu jiray middaa midda afraad bay noqonaysaa marka eh, saddexda hore waxay ku kooban tahay dembigu hadduu isaga iyo ilaahay subxaana wa tacaala ka dhexeeyey haddii midda afraadna waxay ku tacalluqdaa haddii bani aadam xaq uu ka qaatay ama xoolo ka qaaday ama wax ka galay ama dembi ka galay inuu markaas isagana u celiyo iyadoo aanay ka dhalanayn wax dhibaato ah oo ka weyn iyada laftigeeda haddii ay dhibaato weyni ka dhalanayso inaanu maaratay dee dhibaato weyn meeshii ka dhalin weeye oo qofku aanu dhihin wanigo shalay baan waka wax kaa sheegay haddii dhibaato ay kaay ka dhalanayso haddii laakiin aanay ka dhalanayn inuu markaa qofkii xaqiisa ka xalaaloobo weeye afartaas way shuruudu kuma jiraan wax kaleeto oo iclaam iyo meelo keenid iyo waxaas laguma darin wallahu aclam baarak allahu fiika jasaaka allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala e, e, ka abaalmaya sheekha su-aashan labaad waxaa markaasi sheekha iyo runtii si toosa u socotaa su-aashani iyagoo runtii su-aalo kalena aan helin laakiin oo iyagana markaasi ay ku jiraan sheekha su-aal toosa lagu weydiinayo isaga ku saabsan laakiin tan baa imanka kuwan su-aalahan isla isoo kala gaadheen ku xigta waxaa su-aashan ay leedahay sheekh miyid jirtaa inaad markaa tidhi xilli xilliyada ka mida dadka soomaalidu waxay ka dhigan yihiin ama ay leeyihiin xukunkii tataarka oo kale oo markaasi sidii tataarka loola dhaqmay ayuunbaa loola dhaqmay ayagana alxamdu lilah <laughs> waxaan u malaynayaa su-aalaha reer hargeysa khaaska ku ahoe <laughs> ama u gaarka ah leanno ma aanan maqlin adduunka intaan marayay shanta qaaradood meel layga weydiiyo Eh, sababtuna waxay tahay haddee waxa aan qabo iyo ra'yiga aan qabo waxaan ahay dadka ugu badan oo social media iyo iclaamka iyo qoraal iyo iyo af labadaba af iyo gacanba dadka adeegsadaha oo ugu badan haddii aan marka idinka jawaabo maya weye ma jirto saas maaha laakiin waxaa dhici kartaa qofku hadduu wax sheegayo waxaa fiican inuu si fiican wax u sheego haddii aan dib u xusuusto waxay jiraan dad aan ku shabahay aan idhi afcaashoodu waay waxay shabahdaa afcaashii tataarka markaasna waxaan ka hadlayay daydayga dadka daydayga oo dadka laynaya waktiyaal waxaa waaye lasoo maray ama soomaalidu soo martay mooryaan baa la dhihi jiray meelaha qaarkood jiri baa la dhihi jiray dadka laaya dumar kufsada adduun baabi'iya wax dila ma wax dhaca wakhtiyaal dagaalo ehliya oo badana lasoo maray marka kuwaasoo kaleeto baan idhi laakiin qofku waxaashi fiican inuu si ammaano leh hadduu wax sheegaayo wax u sheego kuwaas laftigooda maanan gaalaysinin kuwaas laftigooda maanan gaalaysinin mana aanan odhan yani waa gaalo laakiin waxaan idhi afcaasha saasoo kale ay waxay shabahdaa afcaasha tataarka waa meeshaas waana dad gaara laakiin hadda su-aasha sida ay u dhignayd waxa weeye soomaalida baa tiri tataar bay shabahan subxaana allah hada buhtaanu cadiim ilaahay subxaana watacaala hanoo koriyo qofkuna waxaa fiican inuu ammaanada laasimo had iyo jeer hadduu hadlayo wallahu aclam baarak allahu fiika wafi cilmika ilaahay subxana watacaala ka abaalmariyo labada su-aalood waan israacin doonaa waa laba su-aalood oo isku mida ah. isku dhow baan ka wadaa isku baab ka hadlaya ta koowaad waxa weeye hooyo la qalay oo weli aan ka bogsanin xanuunkii ama aanad aada uga wada kabanin bisha ramadaan soonkeeda maxay ka yeelaysaa waa su-aashaas su-aasha labaad waxyaabaha la ciyaara sida laadhuuda iyo wixii la halmaala laadhuu kusoo qoray ninkana magaciisa kusoo qoray bisha ramadaan xukunkoodu muxuu yahay ma la ciyaari karaa alxamdulilah gabadha qalan ama qofkii camaliyad ama operation lagu sameeyey ee dadka xanuunsan buu la mid yahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin ilaahayna ruksuu siiyey qofka xanuunsan ama ha ku xanuunsanaado operation iyo eh, dee qaliin lagu sameeyey ama xanuun kale tahaye haddii aanu soomi karin oo soonku uu dhibayo ama dhakhaatiirtu ay caddayeen lagu kala soo yahay inaanu soonkii xamili karin ilaahay rugsuu siiyey inuu gadaal ka qallayo uuna afuro marka eh, gabadhaas ay sheegayaana saasay la mid tahay haddii aanay soonka soomi karin qalliinkaas dartiis waxaa weeye way afuraysaa kadibna gadaal bay ka soo qallaynaysaa sida qofka xanuunsan Eh, arrinkan la sheegayo laanduga horta inaa fahmo wey <laughs> waa maturubka ama dubnada baalahan ya baalahan la ciyaaro dee waxyaalahaasoo dhami waa lahwi eh, qaarkoodna yani waxayba gaarayaan heer muxaram ah marka dee soonkana waaba waktigeeda waa kasii fog tahay waxaa dhacay soonku waa wakti dee dikri ilaahay iyo yani qira'at lqur'aan iyo sidaan hadda sheegeynay fursad looga faa'iidaysto laakiin wakti lahw iyo lacib lagu bixiyo maaha wallahu aclam وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك كل سؤال إن شاء الله سداسان لبا يلا باي سؤال عن دونا قلبا سؤال وحول سائل كريم عرايك وسنك سوقر السلام عليكم لفضيلة الشيخ محمد إدريس أحمد أين يعيش هذه العلماء؟ هؤلاء العلماء بكل وجهة الشيخ شريف عبد النور والشيخ عمر فاروق culimadaasi xagay ku nool yihiin su-aashan labaad ilaa laba su-aalood oo isku midaba ah runtii ahaayeen oo ilaa saddex baa inaga soo gaadhay waxay ku cabanayaan qalbigaygaa sheekh aad ugu arkay qalbi adkaan ana weliga cibaadaysto qur-aanka akriya tukadan had wax kooban markaas oo qalbigaga jimciya gula talina eh, culimada eh, soomaaliyada waaweyn aad weydiisay eh, fadiilat sheekh alcalaama sheekh ashariif cabdinuur xasan ashariif wuxuu ku nool yahay maka hadda waa cimri wuxuuna joogaa guriga uun guri joog weeye hadda iyo sariir joog wakti iigu dambeeysay oo hadda bil iyo bar meelahaasna ilaahay subxaana wa tacaala xifdiyo dadkana hadda wax badan ma xusuusan karo xanuunkii iyo waxyaala israacayn laakiin sidiisa kale aada buu u fiican yahay muuqaalkiisa iyo joogitaankiisaba aada iyo aad buu wanaagsan waana haddee caalimkii ummadda soomaaliyeed ayuu ahaa wax badanna ka tegey oo wanaagsan wax badanna aan ka baranay ilaahay subxaana wa tacaala xiliyo ajarna ka siiyo sheekhani weye asheekh <clears throat> shariif cabdinuur xafidahu llahu tacaala marka xaalkiisu iyo meeshuu jooga halkaas ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa cimri baraka leh iyo khaatimo wanaagsan inuu ilaahay subxana wa tacala ugu khatimo ilaahayna subxaana wa tacaala ajar iyo xasanaad uu ka siiyo ummadda wixii uu qadimay sheekh cumar eh, faaruuq xaaji cabdo suldaan raxmat ullaahi calayhi wuu dhintay hadaadan la socon eh, laakiin turaaskiisii iyo wuxuu ka tegey cilmigiisii baa yaal oo tafsiirku ugu wenyahay kitaabka yani cajladaha tafsiirka ah ee soomaali oo dhan dhexdeeda ku faafsan marka sheekhaasuna waa geeriyooday ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa geliyo hana naxariisto cilmigiisana allah umada ku anfaco aamin baarak allahu fiikum oo fi cilmika ilaahay subxana wa tacaala ka abaarinaya sheekha culimadaasna runtii sheekhu wakaa markaa warkoodiina siiyey xafid allahu maaragtay kuwa nool kuwa kalena alla subxana wa tacaala ha u naxariisto su-aasha labaad shantii mar labaad baa sheekh insha alla inoo raacin doonaa oo ahayd ninkaa markaasi ama dadka alle qalbiga sheekh haddii ilaahay qadaro su-aasha kale haddii markaasi iyana sheekha markaasi u raaciyo waxaa su-aashan ay leedahay sheekh maxaad kula talin lahayd dadka markaasi ducaada ah ee ku hawlan hawlaha dacwadda kullay markaasi su-aal macnaheedu uu ballaarhan yahay iyo tii kale ee alxamdu lilah qalbiga yani bani aadamku meeshuu ka dhaqdhaqaaqayo wey waana meesha ugu muhiimsan ilaahayna subxaana wa tacaala qalbiga ugu fogaan badan waa qalbiga qaasiga weylu lilqaasiyati quluubuhum min dikr illah waxaa qalbigu ku dego oo ku qaboobo oo ku jilco waxaa ugu weyn dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ilaahay qur-aan kariimkaa uu ku sheegay aladiina aamanuu wataطmaئnu quluubuhm bidikri اllah alaa bidikri اllahi taطmaئnu اlquluub qalbigaa ku dega ku xasila oo ku jilca dikriga ilaahi subxaanaه wa tacaala saas darteed qofka ka cabanaya qalbigii yani adayga waa inuu dikriga ilaahay badiyo oo ugu horeeya qur-aanka kariimka dikriga ilaahay ugu weyn iyo adkaarta inuu badiyo weeye laqwigana uu iska yareeyo laqwiga iyo qosolka badan iyo qahqahada maaragtay kaflada tilmaamaysa ma lama diidana qofku inuu faraxsanaado uu qoslo oo tabasum u yeesho oo la caddeeyo laakiin yani sida xadiidka kaga sugan nebiga alay sla faina kahrata اdaxiki tumiitu اlqalb <clears throat> taasna waxay tilmaamaysaa kaflada qofka ay kaflad u tahay isagoon dikriga ilaahay ku jirin uun maaragtay qosol iyo kaflad keliya iskaga jira <clears throat> sidaa dadka maaragtay dadka qosliya dadka maarata waa iyagoo dikri ilaahay lahayn arrintaa khatar wey qalbigiisu dhintayna qofka ay halis u tahay waxyaalaha kale oo jilciya waxaa ka mid ah xadiiskusuu tilmaamay ilmaha agoonka madaxaada u salaaxay masxu rais ama yani daryeelkiisa iyo kashaqayntiisa iyaduna qalbiga way jilcisaa camalka saalixa oo dhamina qalbiga wuu jilciya marka waxaan leenahay ilahay qulubteenna qulub jilcisan oo daakira oo ilahay xusta allah ka dhigo aamiin Eh, dadka ducaadda ah iyo jamaacaad iyo afraadba hadday yihiin kooxo iyo hadday yihiin dad isbahaystay iyo hadday yihiin dad afraad ahba waxaa dardaarankoodu yahay in ilaahi subxaanahu wa tacaala <clears throat> camalkooda ay khaalis uga dhigaan oo aanay wax kale ku doonin oo aanu qofku magac iyo muuqaal iyo in la sheego iyo in maaragta la yidhaahdo waa waa sheekh hebel ama waa daaci hebel aanu ku raadin camalku ina khilaas yani daacadnimo ilaahay subxaana wa tacala dartiisu yahay midda labaadna inay waxa ay sheegayaan iyo cilmiga dacwada ay fidinayaan ay aqoon ulahaadaan alcilmu ah, bidacwa inuu cilmiga sharciga ah intii uu sheegayo waxa uu sheegayo inuu aqoon u yeesha midda saddexaadna waxa weeye inuu dacwada ku dadaalo <clears throat> oo wasaa-isheeda wanaagsan iyo usluubkeeda wanaagsan u adeegsado natiijada ilahay bay gacanteeda gacantiisa ku jirtaa qofku ilaahay hanuuninayo iyo qofkaanu hanuunka la doonin laakiin qofka de rabaa inuu ilaahayna dadka ugu maxaa dhacay kaayad waa ilaahay dadka loogu yaro ilaahay lagu xiro iyo inuu sida wanaagsanayd dadka ugu yeero oo aanu dadka diinta ilaahay ka didin oo ka cayrin labadaas waa daruuri waa laazim siduu ilaahay subxaana wa tacala u yihi udcuu ilى sabiili rabbika biاlxikmati wاlmawcidati اlxasana midna waa haayadii midna waa wasiiladii midna waa haayadii midna waa wadadii loo marayay aayadu waxa wey ilaahay dadka loogu yeero udcuu ilaa sabiili rabbika jidka ilaahay dadka ugu yeeraysaa kuma yeeraysid koo hebel inaad ku badsato dad inaad ku badsato cid inaad ku badsato ficlan wa qowlan ilaahayna lama khiyaami karo ilaahayna been looma sheegi karo ilaahay quluubtu daalacdaa dadka jismigooda iyo waxay sheeganayaan waxa ay maarata afka ka sheegayaan keliya ilaahay waxaas uma taalo in allaha laa yanduru ilaa qulub ilaa jisaamikum walaa ilaa suwarikum laakin la yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ya qalbiga ayuu ilaahay kaa lacanaya waana arrintii haddaan sheegeynay oo ahayd ikhlaaska dacwadu hadday ikhlaas tahay ilaahay dartiis tahayna ilaahay u barkeeya cidina ma celin karto ya qoraxda oo kale waa wax celin karaa ma jiraan ilaahay subxaanahu watacaala qofkii dacwadiisa uu barakeynaayana cidima hor istaagi karto ilaahay subxaanahu watacaala qofkuu dadka u hogaaminayo oo khayrka ku jeclaysiinaayana cidina ma nabcaysiin karto maxaa dhacay arrimahaas waa arrimo ilaahay subxaana watacaala u yaala arrimo dadku gacantay ku hayaan arrimo halkan ka socdana ma aha waa arrimo cirka ka socda ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ka socda marka ina ku dadaalo qofku ilaahay dartiis dadka inuu ugu yeero midda labaadna waa in wasiiladii wanaagsaneed waddadii wanaagsaneed bilxikmati walmawcidati alxasana xikmadduna waxa weeye wadcu shay fii mowdici shay walba meesha uu leeyahay haddaad hadal meeshii aanu lahayn aad ka tiraahdo xikmad maaha wakti aanu ahayn in la yidhaahdana xikmad maaha qaabkii loo dhihi lahaa haddaadan u dhihinna xikmad maaha ma fahamti qofkii la dhihi lahaa haddaadan dhihinna xikmad maaha kulligeed waxaa weeye waxyaala xikmaddii dhaawacay ya xikmaddii dhaawacay oo waxa weeye nin waxaad soo arkaysaa masalan yani weysadii buu qalday meesha weysadaha isugu timaadeen war waxyo nacaskaay maaad maxaad ugu ciyaaraysaa diinta ugu ciyaaraysa weysada ugu ciyaaraysaa baa tiri qofkan masaajid buu soo doontay salaad buu soo doontay waa fiican yahay inuu weysaysturay waxbaa ka qaldan adigu hadda waxbaad rabtaa inaad saxdo laakiin qaabka aada u saxaysaa waa qaab qalada ah oo diinti aad kaga cararsiinayso gabar baa timid dacwadii bay dhegaysanaysaa diintii bay dhegaysanaysaa waxaa laga yaabaa in xijaabkeedii xoogaasi wax ka yahi islaantii dhinaceeda joogta na maxaa meesha ku keenay bal waxay la imanayso fiir bal waxaan bal fiir waxay tahay maxaa maxaad gashantay dharkaad gashantay muxuu kugu jira maxaad maxay marka waxbaad u sheegaysaa laakiin sidii wax loogu sheegi jiray gumaad sheegaysa marka xikmaddii waxa weye inaad ilaaliso shayga waktigiisii inaad ilaaliso qaabkiisii wasiiladiisii inaad ilaaliso waktigiisii la sheegi jiray waxyaalo waxaa jira waa xaq laakiin hadda lama sheegi karo hadda ma sheegi karti saacaddaas ma sheegi karti iyada ah. maxaa dhacay wakti kaley leedahay slkiina way ku leedahay aصل bay ku leedahay o cmar بن الkhaطاab radي الlahu canه xajki inuu dadka intuu istaago wa sheego kaasu cabdiرaحmaan بn cوf wuxuu ku yidhi ya amiir اmminiin arintan hadda meeshaan macsharka ah ha ka sheegin maxaa dhacay wuxuu yidhi meeshaan waxaa jooga kii jaahilka ahaa kii caamiga aha kii caalimka aha kii sheekha aha ki dadkeenna baa isku dhex jira kii caaqilka aha kii majnuunka aha dad badan baa jooga marka ukaadi waxaa ha ku dhex tuurin markaad madiine ku noqoto muhaajiriintii iyo ansaartii iyo dadkii culimada ururi dadkaasu sheeg waxaa u sheegayso sidii buu qaatay macanaa waxa weeye sheegu waa xaq laakiin hadda ma sheegi karti waa munaasib ma aha qof dadka qur wuxuu qoranaya waa xaqa waan sheegi dee xaqa waxbaa lagu daraa adeer maaha iska sheekeeya usluubkiisii waa inaad leedo qaabkiisii waa inaad leedo qofka aad u sheegayso laftigiisa waa inaad qaabkaa ugu sheegaysa garanaysa ya nin baa wuxuu usoo galay haanuun rashiid markaasuu hadal adag oo xun oo cunfiya buu ku yidhi waa nin madaxa oo ah, amiiru khaliifaah markaasu wuuu eh, ma ahayn eh, haruun rashiid wuxuu ahaa ninka la yidhaha maamuun markaasu wuxuu yidhi culamay ahayn de dadkaas dad wax fahmaya waryaha wuxuu yidhi dhegaysaniyo wadaad baa tahay waxaad rabtaa khayr inaad sheegto laakiin adiguna nebi muuse alayh sala slam kama khayr badnid wax sheegiddaadu aniguna fircoon kama xumi ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi nebi muuse faquulaa lahu qawla layinan lacalahu yatadakar oo yaksha marka si wanaagsan wuxuu sheeg khayr allah ku siiya haddii uu maarata ninkaa marka xakimkaaga kugu xanaaqo u ku kala jeexo dee maxaad samayn adna waad isbaabiisay isna waa baad isna dembi baad gelaysa sax maaha marka isluub waxa loo sheegay xikmadda dadka ducaadda waxaan kula talinayaa yani iyo dhalinyarada iyo ducaadda waxaa ikhlaas horta ha laga dhigo asaaskiisu waa ikhlaas iyo daacadnimo midda labaadna haddaadan wallaahi daacad ahayn wallaahi si kastoo dad kuu kolkoliyaan si kastoo aad wax u badiso si kastoo ansaar ama dad aada u badsato wallaahi inaana waxba tari wax ay taraysa malaha wallaahi laa yanfacu cinda allahi ila alcamalu alkhaalis adduunkana kuma haro oo naafic ma noqdo waxaan ilaahay dartiis ahayn ma haro midda labaadna waa inaad cilmi iyo aqoon ku dartaa oo cala sunna ay noqoto oo aada waddadii nebiga alayh salatu salaam ka raacda oo saad wax u sheegayso usluubkaaga iyo qaabka aad wax u sheegayso dacwadana waa inuu noqda mid xikmad iyo dariiqii nebiga alayh slat slaam ku dhisan inuu noqda ilaahay towfiiqda hawana waafajiyo dadka ducaadda ah iyo dadka culimadaana dhammaantoodba iyo muslimiintao dhan ba ilahay khayrka ha waafajiyo